in loo qasto beytka ilaahay ee muxaramkaee kacbada ah si loo guto acmaashii iyo cibaadaadkii xajka iyo cumrada ayaa xaj la yidhaahdaa xagga xukunkiisu waa ruknun min arkaani اlislaam ruknigii shanaad weeyaan shahaataynka salaada sakada soomka xajka rugni iyo tiir tiirarka islaamka kamida waa weyn weeye la'aantiina islaam uusan ruuxa muslimkaa u asaxaynin hadduusan aaminin waajibnimadkiisa taasi markan waa masalo kitaabkuna qaadaadhigay xagga xukumka xajka sunnada ijmaaca muslimiinta waa sooyaal diimeed oo taariikhi ah wax ka hadala ma laha shuruudda xajka waajibisa waa shan shuruudda ruuxa muslimka xajka ku waajiba xajka uu ku qabto shan shardi weeye shardiga koobaad waa islaamnimo maadaama farac iyo rugni islaamka kamid mid uu xajku yahay xaj wuxuu ka asaxaa ruux muslima oo diinka islaamka soo galay shardiga labaadna waa alcaqlu ruux waa in maayimkiisi iyo miyirkiisu joogo caqli uu leeyahay muslimnimo iyo caaqilnimo ayaa shardi ah shardiga saddexaad waa alxuriya qofka muslimka ee caaqilka ee xajka ku waajibayo waxaa sharti inuu yahay xor madax banaan addoonku xajku waa ka asaxaa laakiin kuma waajibo way kala duwan tahay shardiga afraad waa albuluuq waa qaangaadh waa in ruuxu qaangaadho taabagalo hana qaado ama da' ha ah ku qaangaadho ama calaamaadkii kale ee buluuqa ah ha ku qaangaadho shardiga u dambeeya shanaad waa al istitaaca awood iyo karitaan baa shardia islaamnimo caqli qaangaadh xorriyad iyo e, awood lagu xajiyo hadii safar iyo socdaal la gelahaya ruux waa inuu socdaal iyo safar geli karo hadii sahay loo baahan yahay gaziinna waa in sahaydi nafaqadii safarka ruuxuu heli karo marka azaadu waraaxila gaadiid ama awood uu ku lugay ruux waa inuu heli karo haddii ay meeshu masaafo iyo safar la gelayo sahayna la helaayo waa in sahay la helo shantaa shardi ayuu xajku ku waajibaa ruuxa muslim shantaa ruuxii laga helay ayaa waajib uu ku yahay oo laga raba inuu la yimaado daduu ka asaxaayo oo uusan ku waajibaynin baa jira daduu ka asaxayo istiqlaalan si madax banaan oga asaxaayo oo uusan ku waajibaynin baa jira waa adoonka iyo ilmaha sabigee mumayiska caqliga leh ayagu labadaa shardun baa loo shardiyaa islaamnimiga tamyiis baa loo shardiya kuriga nagafka ah ee salaadu ay ka asaxdee toddoba jir siddeed jir sagaal jir xajku kuma waajiba laakiin hadduu la yimaado waa ka asaxaya maxaa yeele waa muslim xaqli wax ku kala socona waa leeyahy sidoo kale weeye xaj kuma waajibayo laakiin hadduu la yimaado waa ka asaxaya dad waxaa jiray xajku ka asaxaayo tabacan isagoo ruux kale ku buu ka asaxaaya waa sabiga yarkaa ah ee dharabta lagu siido ama dhabarka lagu wado ee aan isku fillayn een mumayiska ahayn ka islaamniman baa loo shariya alislaam faqad baa loo shariya xagga wujuubkiisa degdega ah, shuruudda marka laga soo tago hal yajibu alxaju cala alfawri am cala ataraahi bay fuqahadu isku khilaafeen xajku maalinkaad islaamnimo lagaa helo oo caqli lagaa helo oo xorriyad lagaa helo oo lagaa helo qaangaadnimo iyo awoodaad ku xajidiya karitaan shantaa marka lagaa helo si degdega otomaatig miyuu kugu waajibaya inaad xajka ilaahay gudato mise intaaba adoo lagaa helay baad dib u yar dhigan kartaa fuqada way isku maandhaafeen niman waxay yidhaahdeen xajku degdeg kuma waajibee taraakhi ku waajiba nimanna waxay leeyiin maya waa degdeg ninkii awooda asagoo awoodi kara intaan laga helay xajiyi waaye si degdega ah waa dembiile adilo badan baana macnaha tusaysa adilo badan baa macnaha tusaysa nabi maxamed waxaa ka sugan axaadiis dhowra uu yidhi midkiinii awooda inuu xajiyo ha xajiyo ha uu degdega xajka iyo cumrada maxaa yeelay wax badan baa isbedeli kara xanuun baa iman kara hantidaa ku dhaafi karta maanka iyo maskaxdaa lagaa geli karaa fursadaha intaad haysataan beydka ilaahay xajkiisa guta waxba yaan dib loo dhigin imisa iyagoo maalqabeen ahaa say xajkii berri maanta u lahaayeen wixiba dhaafeen imisa adoo caafimaad qaboo dafdaflaynaya intaad xajkii dib u dhigtay waagi dambe xanuun dhulka ku dhigoo sarir aad sariir aal noqotay in sariir yaalla uun maankaa la iska gelayaa howlo badan baa imanaya mashquul baa imanaya jaanis yar markaad hesho beytka ilaahi iyo rugniga min arkaan islaam inaad u degdegtaa wanaagsan sayidina cumar asagu waxaaba ka sugan inuu odhan jiray ruuxii asagoo awood leh oo heli kara inuu xajiyo xajkii islaamka faradka gudan waayo muslim ma aha ma hum bimuslimiin buu odhan jiray bal kitaab buu ku jogjoogsada wareegto uu qaybiyo dowladdii goboladeedii kala duunaa dowladda islaamka xilligu asagoo amiirka ah uu yidhi baara dadka muslimiinta jooga gobolada iyo degmooyinka ku nool ruuxii asagoo xajiyi kara xajiyi waayey xajkii faradkaa ah wey kii ma la iman waayay muslimiin ma ahee jizyaha laga qaado sidii yahuudi anasaariya majuus looga qaado koodhi iyo gabaro looga qaado ha laga qaado maahum bimuslimiin aad buu sayidina cumarna u adkayn jiray axaadiis macnaha xoojinaysana way timid qolyaha marka odhanaya xajku bixasab alistitaaca haba ahaadee laakiin degdeg buu ku waajibaya ayaa min xayu daliil xoog badan goormaa xajka la waajibil xagga taariikhiyan sanadka sagaalaada hijrada sanadkii sagaalada hijrada ayaa la waajib yeelay xajka oo walilaahi cala اnnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila ay soo degtay ama qowluhu tacaalى waatimu اlxaja wاlcumrata lilaah oo itmaamka sanadkii lixaad buu soo degay way kala duwan tahay marka wujuubka iyo xajka in la bilaabi oo sanadkii sagaad la farad yeelay iyo xaj haddaad xajida ama cumro aad la timaado dhammaystirkeedu la waajib yeelay sanadkii lixaad haddaad adugu bilowdo waajib bay inaad dhammaystirto xaj iyo cumro suuratulbaqarana qadadhigtay sanadkii lixaad ee jirada amaa farad markuu goormo inugu noqday oo uu noqday rugn min arkaan alislaam oo ina salaaxaya sanadkii sagaalaad hijrada sanadkii tobnaad nabiga oo muusan suuragelin inuu markaa sanadkii sagaad inuu xajiyo sanadkii tobnaad bay u suura oo nabigu u xajiyey waana u degdegay sidaas wey arkaantiisa iyo shuruudiisii iyo tafaasiisha marka xajka ku saabsan iyo howlahaasi kutubta fiqiga baad ka muraajacaynaysaa anwaacdiisu waa saddex ifraad iyo qiraan iyo tamatuc baa la yidhaahdaa saddex nooc baa loo xajiyaa xaj mutaxan inaad xajido oo ifraad la yidha keligii oon cumro la soconin kana dambaynin oo marka ifraad baa la yidhaahdaa xajka labaadna waa midka loo yaqaano tamatuca intaad bilihii xajka maka tagto ood cumraysato ood xalaalowdo in maalinka sideedaad ee xajka la aaday yowmu tarwiya loo yaqaan ee maka laga baxee mina la aado aad xajka xidhato cumro horaysay iyo xaj ku xiga isla bilihii xajka kaas ruuxii ruuxa qaabka u xajiya mutamatic baa le ama tamatic baa loo yaqaana oo ruux nastay kadibna xaj la yimid waana midka ugu fadli badan waana midka ugu fadli badan xajajka xajka labaadii saddexaadii waa qiraan qiraan baa la yidhahda in la ysku laro cumro iyo xaj aad fangeliso ood isku lifaaqdo ood isku badhaxdo oodan kala saarin ood hal mar wada niyeysato labayk allahuma xajan wacumra ama xajatan wacumra aad tidhaahdo hal camaalaad la timaado sacyi waaxida awaaf waaxida kulli adoo niyeysan dawaafka inuu u galgasho xaj iyo oo sacyiga u galgasho xaj iyo wax walbood samaynayso oy wadaagi jireen cumre iyo xaj wadaagi jireen isku mid baad ka dhigaysa waxaysan wadaagi jireen hadda acmaasha xajka madaxa wey saddexdaa qaab loo xajiya kan qiraanka nebi maxamed baa ku xajiyey maadaama uu hadyi soo kaxeeyey tamatucana waa ku ummadda amre nabigu saxaabada kulligood ku qasbay nin walboon soo kaxaynin eh, hadyi aan soo kaxay waana sidii loo badnaa xajku nabigu ku xajiyey miyaa fadli badan mise kuu ummadda amray baa fadli badan muran baa ka taagan annaga shaafici kaa hore ifraadkan rajaxnaa waa ra'yi laga xoog badan yahay labadan dambe uu nabigu ku xajiyey iyo midku ummadda amray labadaasaa la ysku hayaa keebaha fadli badan ummada waxaa u fadli badan inay tamatuc sameeyeen waana kuu nabigu amray uu yidhi weligeed sidaasay ahaanaysa ilaa qiyaami saaca amaa nabigu maadaama musharic ah niyaabata can illaahi wa tacaala qaabka qiraanka in loo xajin ummadda uu tusahayay xilligaa asaga saasa u fadli badnayd bacdamaa xaja nabiguna ummadda waxaa u fadli badan inay tamatuc ku xajeen waa sida haddaba idiin suuragelaysa mawaaqiiddiisu waa laba qaybood xilliyuu leeyahay mawaaqid zamaaniya mawaaqid makaaniya la yidhaahdaa xilli xajka uu la xidho oo wasixi baa jiro oo lala yimaado oo ashhurulxaji loo yaqaano alxaju ashhuru macluumaadna rabbigeen ka yidhi waa bisha shawaal iyo dilqacdiiyo dilxijow bisha shawaala u taqaanaan soonfur ee ramadaan ku xigta iyo bisha xigtee dilqacda ama sidataan la yidhaahdo iyo bisha carafow saddexdaa bilood labada biloodoo hore ee dilqacdiiyo shawaal iyo tobanka hore ee dilxija ayaa ashhurulxaj loo yaqaana oo xajka la xidho u asaxaa calaa ra'yi jumhuuri ahlicilm bilaha kale xaj haddaad xarmatood xidhato kuu gudmi mahayo mana guntamahayo waa salaad aan wakhtigeedii la gaanood xidhatay duhurka ongelin haddaad tidhaahdo waxaan xidhay salaad duhur ma xidh mayso culummadu sidaasay u badan yihiin abu xaniifa isagu wuxuu yidhaahdaa sanadkoo dhan labaiyo tobanka biloodba xajka waad xidhan kartaa laakiin ilaa saddexdaa bilood la gaadho dilqacda iyo dilxijo iyo shawaalah acmaashu kaa asixi laakiin way ansaxaysaa xidhashadu oo bisha rajab shacbaan ramadaan ka sii hore oo zako bilowga sanadkaad iska xidhan kartaa waadna iska joogaadoo muxrim ah marka la gaadhoon bilihii xajkunbada acmaasha la iman karta wixii markaas kuu suuragalay isagu sidaasu yidhi waxa daliilana ma laha waa ijtihaad wadaad weeye kitaabkii qur-aanka iyo sunnadu iyo axaadiiu iyo dhaqankii salafku ashhurxaju waa saddexdaa bilood wey mawaaqiidda meelaha laga xajiyo ee laga xidha xajka xilli la xidho iyo meel laga xidhu kale leeyahy xilligii la xidhanaya waan soo sheegnay meelihii laga xidhanaya ruux waa uun laba qaybood inuu ka sokeeyo goobihii laga xidhanayo xagga makaba uu soo xigo meel ka sokaysa qarnulmanaasil ama eh, yalamlam ama daatu cirqin ama dalxulayfa ama juxfa ayaa degan xagga makabaad xigtaa intaad u noqoto miiqaadkii soo xidho lagu odhan mahaya meeshaad joogto gurigaadaa ku miiqaad ah ka xidhan markaa toosu aadaysa kaasi warkiisu waa iska yaryahay ruuxa asagu laakiin aafaaqiga dibadda ka imanaya ee ka durugsan miiqaadka ka soo xajinaya mawaaqiidday marahay ah ka xajinaya waa intuu nabigu sheegay wixii reer madiine ah ama madiino kubaab ah dalxulayfay ka xidhanaya wad aragteed hadda markaad madiine ka soo socotaan eed aadaysaan maka laagta weyn ee masjidka weyn ku yaalla laga xidhee dharka la yskaga bedele ee an iyo meelaha mise labaatan bay madiine u jirtaa baan u malaynaya taqriiban taasaa laga xidhanaya dadka shaam iyo xaggaas ka imanaya galbeedka madiine galbeedkeeda ka imanaya ilaa adduunka cidhifkiisa dambe wuxuun galbeed aggaa ka xiga meesha juxfa la yidhaahda iyay ka xarmanayaan oo ka xidhanayaan haddaysan dul marayninna aadda meesha ku beegan baad ka xidhan adoo halkaa maraya boqol kilomitr u jira juxfa lagu dhihi maayo ku leexo ee markaad leedaha alleeleh way kugu beegan tahay oo garabkaaday ku aadantahay ama xaggay kaa jirta ayaad xidhanaysa hadday diyaarad ku wadana markaad dul maraysaad xidhanaysa haddaad ka yaabto in diyaaraduba iyo baabuurkaba kula antarana ku dhaafiyaanna nairobi baad ka xidhanaysa ayrobot ma kagta baxaysaad xidhanaysa halkanaad ka xidhan wixii xagga bari madiine barigeeda ka imanaya oo ciraaq iyo wixii la halmaalo ah ayagoo daatu cirqin meel la yidhahda ka xidhanaya daatu cirqin waadi alcaqiiq dhankiisa ah wixii ka imanaya xagga bariga africa ilaa koonfurta jaziirat alcarab oo yeman ilaa soomaalida etoobiyaanka dadkan uun xagga soo jira waxay ka xidhanya meesha loo yaqana ylamlam oo haddaba aad ka xidhataan ylamlam mawaaqiiddaasi waa mawaaqiiddii makaaniga ahayd waa meelihii laga xidhanaya ninkii mara iyo ninkii ku beegan baa xidhanaya xilliyada la xidhanayana waynu soo sheegnay howlihiisa kale kutubta kale ka muraajaceeye qaal llahu tabaaraka wa tacaala wailaahi ilahay wuxuu ku leeyahay rabbi u ahaaday cala annaasi aadamaha dushiisa xiju lbeyti beytka ilaahay in loo qasdo alqasdu ilaa beyt illah man buu ilaahay ku leeyahay xajka inuu u qastiyo beytka ilaahay istataaca awooda ilayhi ila lbeyti sabiilan jid ahaan iyo wada ahaan iyo awoodaan u kara waman kafara ninka xajiyi waayana faina allaha haniyun can ilcaalamiin culammada ahlu tafsirna waxay isku waafaqeen waman kafara hunaa waxay u tahay man lam yaxuja ninka xajiyi waayey asal ahayd ila maxaa soo hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala aadamaha wuxuu ku oo farad uu kaga dhigo oo u saaray beytka ilaahay inay u xajiyaan ay qastaan hadday awoodaan awood dhaqaale ama awood badan iyo gamba waman kafara waxaa la dhigay maqaamki iyo mawdici waman lam yaxuja ninkaan xajiyinna faina allaha haniyun can اlcaalamiin ilaahay aadamahoo dhan buuba ka deeqtoomaa makhluuqaadkao dhan buu ka deeqtoomaa adigoo sakaraadoo keligaa ah oo ilahay xajku saaraa aadla iman weydo rabbi wax kugu fali maayo uunka iyo ka deeqtoomaan waxba ku falaynin waxbana aysan taraynin waxbana aysan yeeli karin fardigii maxaad moodaa wadar iyo idayl hadday rabbi waxba tari waayeen waxna u geysan waayeen fardi iyo waaxid warkiiba joojowy qur markaad akhridaan eed dhuuxdaan haddaad aragto in allaha haniyun cala alcaalamiin iyo wixii la macnoa takfiirin iyo gaalaysiin wey qur-aanka akhriya min suurat اlfaatix ila suurat الnaas meeshaad ku aragtaan siyaaqaas waxaa ka horeeya ama ka dambeeya rabbi inuu ka wada kaasi muslimiya waa gaal hadda waa lagu caddeeyeyba waman yatawala fain allaha huwa اlghaniy اlxamiid macneed waa maxay amaradu banaankay rabbina waa ka deeqtoma wey adoonna oomaha gaalgaal dhalay wey saasaa loo jeedaa tanna waa sida waman kafara ninkii xajiyi waaya isagoo awooda he fain allaha haniyun can اlcaalamiin sidaa weye qur akhri waad fahmaysaan sayidina cumar adiladuu deliishan jiray aayaddu ka mid tahay ninkii kara xajiyi waaya inuusan muslim ahayn hawsha aada la ilaaliyo xajka waajibka ha la guto yaan la fududaysanin وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم قاaل buنya الإسلام على خمس waynu soo marray xadiikan dhowr goor baynu soo maray islaamka shan tiir baa lagu dul dhisay shahaadati an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamadan rasuul اllah qiritaan iyo hogaansan loo hogaansamo oo la qiro la aamino laguna dhaqmo alla mooyeen axad xaq lagu caabudo inuusan jirin wa ana muxamadan rasuul اllah nabigii la mahadshayna inuu rasuulka ilaah yahay wa iqaami salaa salaadoo la oogo oo la toosiyo wa itaai zaka zakadoo la bixiyoo la dhiibo wa xaji ilbeyti beytka ilaahay oo loo qastoo la aado wa sawmi ramadaana bisha ramadaanoo la somo muttafaqu calayh wa can abi hurata radi allahu tacaala can qaal wuxuu ihi saxaabiga khaabnaa rasuullah xadiikan isna waynu soo maray baabkii lixi tobnaad baynu ku soo maray xadiidka aad baad ka fiirin kartaa isagoo gaabanoo qaybta dambebas ah daruunii maa taraktukum ka bilaabanay baabkaasaynu ku soo maray waa baabkii lixi tobnaad xadiidka iyo cashirkii labaataniyo toddobaad baynu ku soo maray inuu muxaqiqu caliyay ahayd oo sidaa yidhaahdo qaal wuxuu ihi saxaabigu khaabnaa rasuul lah sal slam rasuulka ila baa noo khudbayey buu abu hurr faqaala wuxuu hi fii khubatii nabigu ummadda ayuha الnaas dadow qad farad allahu calaykum alxaja ilaahay xaj buu idinku waajib yeelay ku dhigay oo dimadiinna uu saaray dumadiinna faxujuu beytka la imaada camalkaas faqaala rajulu ninbaa wuxuu idhi axmed iyo nasaa'i iyo kala caddeeye waa aqrac ibnu xaabis wadaadka aqrac ibnu xaabis lo odhan jiray way ninka hadlay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wahuwa alaqrac bnu xaabise akulla caami ya rasuul allah rasuulka ma sanad kastaa xajkuna saaran yahay inaan xajino sanad walba miyaa wuxuu arki jiray haddee zakadu inay sanad walba tahay soomkuna inuu yahay marka wuxuu yidhi xajku ma sanad kastuu waajib nagu yahay fasakata nabigaa aamusay waa su loo baahnay maxaa yeeley in amarka la qaatay ahay ilaahay xaj buu idinku waajib yeelay ee la imaada samicnaa waatacnaa waa la imanaynaa kadib markaad la timaadaan wixii dambe shaaricu idiin sheega arka xataa qaalahaa aaa ilaa uu saddex jeer yidhi wadaadkii aqrac min xaabis ahaa a kulla caami yaa rasuul allah nabi allow ma sanad kasta ama walba la yska rabaa inaanu xajino faqaala rasuul rasuulka ilahi markii saddexaad wuxuu yidhi low qultu nacam haa haddaan odhan lahaa lawajabad way waajibi lahayd fariidadaa sanad walbay idin qaban lahayd walama staactum xaggana maydan awoodeen sanad walbana waajib bay noqon lahayd kaلzakaati wالsawmi maydan awoodeenna warka badan joojiya uma qaala subanu wuxuu yidhi daruunii ma taraktukum daruunii maa taraktukum waa qaybtii aanu ku soo marray halkaa iyadaa idii xalayso xadiidku kuma jiro khayr daruunii iga taga su'aalaha iga daaya war foog reebta weeye aashiinna maa taraktukum intaan idin daynaye anugu aan waajibkaas sameeya kan samee aan idin lahayn gaabsada su'aalaha badan joojiya fainamaa halaka man kaana qablakum dadka idinku horreeya waxay ku halaagsameen bikarati su'aalihim su'aal badnidoodii fii zamani tashriic wey su'aasha badan ee caamay uu diinkiisa ku cadaysanayo xilligan iyadu ay furan culummada iyo kulba ku kuu yimaadeen masale kugu dhaama warkaada ka caddayso diinkana baro xilliga laga hadlayo waa xilligii waxyigu degayey ee axkaamta la jidaynayey ee zamanu tashriica ah bikarati su'aalihim su'aal badnidood ku halaagsameen qowmu muusa wixii ku dhacay intii addoonkii la dilay la garan waa dishay markay nebiyulaahi muusa weydiisteenoo rabbi u baryey idbaxuu baqara layidhi slku waxay yidhaahdeen axaadiituna tilmaanta hadday neefka looda u horeeya neefta ka soo qabtaan gawrici lahaayeen warku waa caddaan laha o cadkaas ku dhuftaan meydka warku waa lagu kala bixi lahaa su'aal bay ka dhammaan waaya maahi midabkeeda muxuu yahay say u eg tahay ma weyn tahay ma yar tahay ma baarfuran baa ma beerahay fashaa way adkeeyeen markaasa lagu adkeeyey fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun idan lama baahno war ka badan yeelay baa le waa la hogaansamaa iyo wkhtilaafi isku maandhaafkooda bay ku halaagsan isku maandhaafeen ala ambiyaaim ambiyadoodii nabigu saasu ka wadaa maya sidanuu ka wadaa maya kanaa loo jeeda looma jeeda saasaa loo jeeda la kala teg nabigu ka cadhooday wy isagoo la fadhiya saxaabada su-aal nabigu weydiiyey maslu u sheegay markaasay mid wuxuu nabigu saasuu ka wadaa nixulmaya saasuu ka wadaa maanoo idin dhex taagan baaba iskhilaaftee nabigu wuxuu yidhi haddaan dhintana waad ka sii dari doontaan ummaddu inay wada socoto ee mabaadida iyo usuusha ka wada socotaa la rabaa furuucda fiqiga yar ijtihaadku aqbalana ay iskugu cudur daarto warka badan iyo su-aasha badan iyo ismaandhaafku waa lagu baaba'aa meel walba wuu baabi'iyaa faidaa amartukum bishayin shay haddaan idin faro faatuu la imaada minhu min ashay ma istatactum waxaad awoodaan war haddaan waajib iyo shay idin faro iyo shay sunno ah waxaad awoodaan kala imaada muranka iyo warkana yareeya waidaa nahaytukum can shayin haddaan xumo idinka reebana wax wanaagsan idinkama reebi maaye xumaanun baa laydinka reebiye fadacuuhu ka taga waad awoodaani rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey marka xadiidku wuxuu ka mid adilada kutusaysa xajku inuu waajib yahay wuxuu kaloo xadiidku kutusaya waynu soo marray axkaamta samciga ah shaarica looga dambaynayaa laa waajiba sharaa'icda marka laga hadlayo axkaamta sharciga laa waajiba ilaa bisamcin aslu diinka oo ilaahay jiritaankiisa iyo cibaadadiisa iyo tawxiidkiisa iyo shirkiga iyo masaa'ilka waaweyn sifaatka rabbiga ay qaybo ka mida iyo ayaa caqli iyo fitro salimaa lagu gartaa laakiin shaygana xaaraana kana waa xalaal kan waa karaaha kan waa mustaxab kan waa iska bannaan yahay howlaha sharaa'icda la yidhaahdo waxyigaa looga dambayn waata ilaahay nabi maxamed ka yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma اlkitaab wala اliimaan ay tafaasiila hariica loo jeedaa tafaasiil hariica nabi maxamed isagoon loo waxyoonin ayuu muslim ahaa oo mu'min ahaa isagoon loo waxyoonin oo asnaamta necbaa oo bannaanka uu ka marahayey oo akhlaaqda wanaagsanee kariimada nabiga ku dhaqmahayey ilaa kufaaru quraysh markii nabi maxamed la diray ay waayeen meelay ka dhaleecayaane waxay ku qabsadaan shalay baad mooryaan ahaydee maantaad nabi iska dhigi way dhihi waayeen caamadu moogta hadday khalfiyad hore war hore xisaab hore fayl hore kaa hayaan malagaabaa gala faylka hore bay kugu dacwaynayeen iimaanka laga hadlahayo waa sharaa'icda weeye iyo qur'aankan soo dega nebigu muusan haynin laakiin usuul diin nabigu waa hayey kufaaru quraysh baaba qayb ka mid haysay ambiyaduna waa acqalulbashar aadamaha dadku u caqli badan ee u hufan ee u wanaagsan dhal walbana ka dhammaystiran wey kaafir qurashi ama jaahili ah wuxuu gartay miyaa nebi maxamed iyo muuse iyo ciise ka qarsoomayay ashaacirada iyo wadaadda iska ishtalafiye sheegta sida wadaadkan dadow wuxuu nebi maxamed maa kaana yacrifu iimaana min kufrin xataa uuxiya wahada kufru biاllah waa naqsi nebi la durayo ninka yidha nebi maxamed ilaa loo waxyooda gaalnimo iyo muusan kale aqoonin towxiid shirki muusan kale garanaynin maxay tahay macnaheedu waa acnun fi rasuul calayhi salaatu wasalaam waa intiqaas weeye waa shatmi waa aflagaado waa jaa'ifo nabiga aan qabanin calayhi salaatu wasalaam iska ilaaliya hawsha iyadaa khatar weeye waxa bini aadamku ka qarsoomay garan waayaan waa tafaasiisha shareecada waa axkaamta daqiiqada ah maxaa bannaan maxaan bannaanayn waa usluubka dhaqanka ama alla jiritaankiisa cili dhul abuuray iyo sifaadkiisa waaweynee sida noloshiisii ilaahay cilmigiisii iyo qudradiisii iyo qinihiisa uu ka deeqtamo makhluuqaadka ma axad baa ka jahil noqonaya cabdulmualib wuxuu gartay buu garan waaye abraham markuu geedhacay oo quraysh soo baabiye ilaa intuu sanca iyo yaman dagaal ka soo bil carab dhulka dhigay ee beydka soo dul fadhiistay geela cabdimualibna uu dhacay cabdimualib intuu labistay nin aad quruxsanna waa haybad ilqabateen leh ayuu u tegey si fiican buu u fadhiistay abro wuxuu hi odagabil soo dhowee haye maxaad rabta ma inaan beydka daayoonu duminin kacbada aanaa duminin kacbada ana hawlii taalla maha wur geelaygii baan kaa rabaa halahayga irmaankaaga iyo harweynkii baan kaa rabaa carruurtaan u meelahay cabdimuliboo wii hadda ka horraysay waan ku xurmayno nin uma fiican baan warbaydkii aad awiyaasha ka soo gaadhay kacbadaan raba inaan cardaadwaha ka dhigo hala irmaanaad i weydiinaysa wuxuu anu halahan leeha amaa baydkaiyo kacbada rabbi ilaashadaa yaa ilaashanhaya bu rabbi baa isagana difaacanaya hawlihii taallaba maaha sidiisi bay noqota halihiisi iyo carusii buu la cararay buurbufuul wuxuu ilah baydkaada waa ka anuu tabaraan ku difaacan mahayo difaaco abraaham maxaa ka raacay magdheer buu isku dhaxlay hadde cabdimualib intuu gartay miyuu suubanuhu garan waaya isagoo intaan loo waxyoon soo edabdarra ma inaad tira nabi maxamed ilaah loo waxyoodo ma garanaynin he towxiid iyo shirki islaami ma garanayn hada kufr biاllah lanna waa intiqaas iyo shatmi lirasuul calayh الsalaaة wasalam waa طacnun fii caqli الrasuuli wa diinihi hawsha aad iskaga ilaaliya culummo waaweynoo gar waaweynoo adduunka haystaana waxaa ku hadlaaya hadhow nabi maxamed baan xurmaynaa baan gula xabsanhayaan inay safka nala soo galaan bay miyaan yeelaynaa hawshaas way dhibta iska ilaaliya nabiga in lagaaga baxo way dhibtaa adoo weliba diin shaydaan inaad durto oo diintii usa u keenay aad ku durto ood ku dumiso waa musiibo adoo difaacaya mushrikiin ilaahay hayrkii caabudaya waxaa kaloo ku jira alaslu fi اlأشhyaaءi waa alxil wاlibaaxa shay walba oo tafaasiil shareecada ilaa uu rabbigay naga xarimo oo uu noo diido waa inoo bannaan yahay qul ara'aytum ma أnزl اllah lakum min riزqi fajacaltum minhu xalaala وxaraama qul allahu adina lakum am calى اllahi taftaruun waxan waa xaraan kan waa kan adiga hawlkuu taallama waa xugum ilaahay leeyahay wareegtaa soo baxday baarlamaankii baa hawshaa joojiyey kufrun biاllahi اlcaiim baarlamaanka hadduu khamradu ma xaraambaa ma mamnuucnaa mise waan fasaxnaa isku raacaan kulligood khamradu waa mamnuuc baarlamaanka soomaaliya kuwa kenya iska badaaye kulligood kafaro wey mamnuuc ay dhaheen khamrad lama cabi karo mana bannaanay ku gaaloobahaya limaada wadaadw si fiican bay yeeleene khamradii bayba naga joojiyeene aad dhahdaan adaa ku gaaloobaya inaad fahantaan baa rabaa ruuxu markuu leey shayga waa mamnuuc ama waa xaaraan waa inuu u dhaho ilaahay baa xarimay waa inuu yidhaahdo warka miyaad fahanteen fahma indhaha kala qaada ruuxu markuu leeyahay shayga waa mamnuuc kanna waa fasaxan yahay waa inuu u dhaho hee allah i oo sidaa yidhi aniguan addoon baanay fulin lahay amarka ilaahay laakiin hadduu yidhaahdo waxaan leeyahay xasaano anaa baarlamaanoo lagii doorto hawsha inaan kala tuuro asagu waa gaal kii u sacabeeyeyna gaal kale wey saa u fahma yaan laydin sirin diinka fahma barta baarlamaanka soomaaliya kuwa ka sii liita kulligooda isku raacaan zinadu inay mamnuuc tahay ninkii zinaystana hadduu yahay isheeg haduu mhritaynaa dhagax lagu duulo hadduu ridina la karbaasho way ku gaaloobayaan xukumkaa rabbigay waafaqeen bay ku gaaloobayaan say u gaaloobeen ya indhaha kala qaada diinka fahma ilaahay xukumkiisii baa sidaa amay lahaa maxay leeyihiin wareegto baarlamaan baarlamaankaa isku raacay dhammaantii ilaahyo yaryar bay iska dhigeen waxna xalila waxna xarima am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bih illaah mamnuuc iska ilaaliya yaan been laydiin sheegin been yaan laydiin sheegin kuwo wadaadda ku sheegoo khaa'iminood mooryaan diimeed aan u bixiyey idin sirin ninka meeshaa tega maxaa loo inuu kitaabka ilahay dabaqaa loo maxaa loo doorta inuu shareecada ilaaliyaa waxaa loo doorta inuu kitaabka rabbigay u gargaaro ii sheege waxaa loo doorta maxalal maha cabdullah maxal waa roon yahaye maxal annaga shaaficiyada qabna inuu bannaan yahay xilyaha qaarkood ya diinti reer galbeed iyo reer yurub in la dabaqaa loo geeyey adduunkan roog baa awolli jiroo ka talin jiray roog islaan la yidhaahdo shareeca adduunka ka talin jirtay kala bax kitaabkaa qabaan dhihi jir kala bax kitaabkaa qaba hadda maxay noqotay kala bax waxaa qaba dastuurka qaanuunka roogga ilaahay dhigay baa la duubay waxaa la dhigahayaa diinu dimuqraatiya la fidinhayaa rooggaasa adduunka laga dhigahayaa baarlamaankuna kaasuu u adeegaa idinkuna waa u sacabisaan duqaydu nabadoonnadu kaasay soo doortaan idinkuna u jixinaysaan indhaha kala qaado waxfahma rooga inay gaaladu dhigaan oo meel walba lagu fuliya dhaqaalay ku bixinayaan crus misres baa la socda dhaqaale iska daayay mabdoodaa diineed adduunkao dhan bay ku fidanayaan dhaqaalay la garabtaagin dhaqaala meeshuu mari waayana madaxay ku fujinayaan way u jeedaan innaguna marka maanxumo aqoon darro jahli nacfidoon carabdhaq hawla jiidiin baan ka dhammaanlaana waxaa inooga sii daran hafla wacyi xumo qilat اlfiqh kiina ugu weynaa wuxuu waan fiiriyo dastuurka soomaaliya boqolkiiba siddeetan diinta waafaqsan yahay intaasuu ku gaaloobaya ereygaa uu yidhi buu ku gaaloobaya boqolkiiba siddeetan iska daaya boqolkiiba boqol hadduu waafaqo ninkii ninkii aamino waa gaal boqolkiiba boqol buu waafaqay waa kaafir biاllahi اlcadiim ninka xaysiiyna waa kaafir bilahi اlcaiim ninka ka qayb qaatana waa boqolkiiba boqolba sharcida waafaqsan ogaad limaada meeshaad u noqonayso markaad waxaan wuu roon yahay wuu fiican yahay wuu yahay aad leedahay eed ka ambaqaadi soo duuli waa yahay allaa yidhi rasuulkaa yidhi muslimiintaa ku ijmaaca waa inay tahay awoodda aad wax ku qori eed ku banayn eed ku diida waa inay tahay matelid aad matalayso awooddii rabbigay subxaanahu wa tacaala laakiin hadday tahay qaanuunka ay siiyey dastuurka ay siiyey xeer hoosaadka ay siiyey dimuqraadiyadu wey waana hawlaha adduunka ka socdeen idinku gaalaysiin haye waad ku gaaloobaysaan ogaada warka asaga yaan been laydin sheegi gaadhoweyd baalki xuma mxuu ahaa xeerkii jandarka ee ku saabsanaa jinsiga lab iyo dhadig iyo iyo midaan midnaba ahayn ay gaaladu wateen qolyaa mucaaradahay kuwa u saxbayn niman fiican baarlamaan ka soo baxay mucaarnimo iyo bay ku gaaloobayaan limaada ya inay mucaaradaan waa xaq dastuuri oo baarlamaani oy leeyihiin wey dastuurkaas inay wax mucaaradaan baarlamaanka dhan baa ku dhashay dimuqraadiyaddu qayb wax taageerta iyo qayb iyo qayb mucaarada labadaba waxay xoojinayaan qaanuunkii bay dhisahayaanba haddii la waayo mucaarad iyo muxaafid dimuqraadiya maba jirtaba way isdhammaystirhayaan yes baan idhi may annagoo noo wada socdo waa laba gaalnimo way isdhammaystirayaan diinkiina fahma indhaha kala qaad yaan laydiin sheegi maxaad ku diidday awood baarlamaan baan ku diiday inaan ahay baarlamaanu maxaad ahayd musharic min duun illah soo galo gormad wax mucaaradaysa ka lugaysee gormaad mucaaradi yaa been laydiin sheegi ya waa eh, nin ka caagan la taaban kari xasaanadu lama taaban karo wax adiga laguu qabsada asaga looma qabsan karo adu waa laska kaaxidho bangaani baa lagu asaga lama geen karo waa in marka hore laga xayuubiyo kacaaganaanta xadhigga iyo la xisaabtanka kadib baa hawshu qabanaysa laftirkeedaa gaalnimaa ma ilah baa lagaaga bixi karaa ilah yar weynuunkiisa logaaga bixi waa in ilahlamaad horta laga qaado kadib lala xisaabtamo shacab laga dhigo waxaan fahma oo diinkiina asalkiisa fahma axadkaan idan lahayn waxaan saa u idhi kitaabka rabbigay iyo diinka rabbigay baa sidaa ah. anuguna shareecadu waxaan ka aqaanay baan ka hadlayaa waa lagu gaaloobaya laa xaakima ila allah xaakimiyat ullaahi fi اlkown ninkaan ogolan yun been idiin sheegin anhu qaal su'ila nabi nabigu waxaa la wey ayulcamali afdalu camalkeebaa u fadli badan khayr lala yimaada keebaa u fadli badan qaala iimaanu biاllaahi warasuulihi iimaanu biاllaahi warasuuli ilaahay oo la rumeeyo rasuulkiisa baa u khayr badan lawa asalka diineed uma maada nabi allow maxaa ku xiga towxiidka iyo iimaanka qaala nabi wuxuu hi aljihaadu fii sabiil اllah jidka ilaah lagu dagaalamo oo diinka loo heliyo qiila waxaa li uma nabi allow jihaadka maxaa ku xiga qaala xajun mabruurun xaj la aqbalay xajun mabruurun xaj lagu samafalay muttafaqu calayh xadiidkii marka jaabir cinda alxaakim ayaa mabruurka fasiraya biru اlxaji iطcaamu الطacaami wa طiib اlkalaam biru اlxaji xajka baarinimadkiisi iyo birigiisu waxaa weeye iطcaamu الطacaam raashinka ummadda la siiyo ummaddaa soo xajiday soo cumraysato wax la taro masaakiintooda baayadoo laga warqabo wa طiib اlkalaam iyo hadal wanaagsan xus ilaahay dikri ilaahay wixaan dikri inaad iskaga gaabsato xaju mabruur almabruuru huwa اladii laa yartakibu saaxibuhu fiihi macصiya xajka mabruurka ah waxaa weeye waa xajka aladii laa yartakibu saaxibuhu kii la imanaya uusan ku dhicin ama uusan korin uusan dardarin fiihi fi اlxaji macsiyatan dembi uusan ku dhicin intaa basa maaha xajka mabruurka cinda ahli اlcilmi afar shardi baa laga rabaa mabruurkaasi waliba ajun mutaqabal iyo maqbuul bay ku fasiraan wadaadana waxay ku fasireen binaan calaa xadiii jaabir ee biru lxaji icaamu acaami wa iib اlkalaam waxay ku fasireen waa xajka ruuxuu ixsaan la yimid ee ummadda u waxtaray haddii la soo gaabiyo ninkii ku fasiray biriga ixsaanka iyo nin ku fasiray qabuulkii iyo maqbuul ku fasiray kulli waxay isku waafaqeen afar shardi ba xajka maqbuulkaa ah ee mabruurkaa loo shardiyaa afartaa mid ka mid ah, haddii la waayo adoon baa daalay waa daashay nabigu soomadha alayh isalaatu wasalaam waxaa badan nin soomayoo soomka aan ka helin waxaan baahiya gaajo ka ahay waxaan gaajo ka ahayn wax kalaa maadan ka helin daal iyo rafaadun baad ka heshay shardiga koobaad xajkaadu waa inuu ilaahay dartii alikhlaas ilaahay dartii iyo waajib ku saaraa gudashadii iyo xilkii laguu diray qabashadii waa inaad u xajido ha lagu maqli iyo hebel xaaji weeye iyo xajku ku fiican yahay midnaba laa riya walaa sum nifaaq waa inuu aad beri ka taha alikhlaas ibtiqaa'a wajhi illaah adaa'an lifariidat illah waa inaad u xajido shardiga labaad waxaa weeye mutaabacatu rasuul calayhi salaatu wasalaam alitibaac alitibaac waa inaad u xajido siduu nabigu u xajiyey calayhi salaatu wasalaam waa inaad u xajido siday diinteennu qabtay loo xajiyo ikhlaas iyo mutaabaco sunnadii nabiga dariiqeeda waa inaad ku xajido shardiga saddexaad ee ku jira waxaa kaloo shardi ah inaad la timaaddo ku xajido maal xalaal ah maal xalaal ah الصدق والإkhlاaص المتaaبعة الاتibاع اتibاacu suنaة الرasuuل hadي الرasuuل sal اه عليه وسلم iyo inaad ku xajido maal xalaal ah ilaahay dartii baad u xajinaysaa maala طariiqadii nabigu ku xajiyey ee ummadda ku xajiyey u yidhi baad u xajinaysaa laakiin xoolaan xalaal ahayn baad wadataa waxba ka asixma xajka waxba kama jiraan maalku waa inuu maal xalaala yahay aad ku cumraysan aad ku xajinayso ood hubto weliba xalaalnimadkiisa kitaab jaamaca aad ku mari karto inuu xalaal yahay maal ay shubha ku jirto ama xaaraana xajkii lagu xajiyey ma asixin xaj mabruurana ma aha dembina lagu dhaafi maadaama dembi lagaaga qoray laaluush xoolo laaluush aad ummadda kaga qaatay baad ku xajinaysaa maa yanfac ribaad ku shaqaysataa waad xajinaysaa maa yasiir guryaad dhistaa ummadaad ku dulantaa intii dulanka iyada soo qaaday baad ku xajida maa yanfac adaa isdaalay badeeco aan sharci baad ka shaqaysataa xoolaha kala soo baxdaa dukaan baa kuu furan warshadaa kuu shaqeeya kambaryaal baa kuu shaqeeya waxaadna ku shaqaysataa ariiqa aan sax ahay badeeco aan xalaal ahay sharcigu ogolayn baad ka ganacsataa hantida ka soo baxday baa tiri ku xajinaya maa yanfac maalkaad ku xajiy waa inuu xalaal yahay qolihiinan dambe hadda wixii nayntii ka dambaysa dhashay aha waxbaan maba fiirisaanba waxaad ku xajinaysaan dadkii hore duqayd ahaabaa idin dhaama siddeean jir baa ku soo wici toddobaatan jir lixdan iyo shan adeerow wiilaan dhalay baa maraykan buu joogaa xooguu buu ii tuuray ma ku xajiyi karaa bay ku leeyihin gabadhan dhalay baa meelaha yurub lagu qabaa biil bay iisoo dirtaa waan urursaday inaan ku xajiyi kara waa isku hubsanayaan waa dadkii hore idinku halam issii daaweeye wax aad hubsanaysaan ma jiro jeebka xaran idinka buuxdaa maanta hore markaasaad saad ku haysaan aba maxamed maxaa ta adugu bawsha gantafururkaad igu wado ya xilli baan ka hadli doona hawsha ii kaabi gaalka tigidkiisa ii dambeeye kuwii soomali baan isaynaaye hawshaa iska hubsada maalkaad ku xajinaysaan maal xalaala waa inuu ribo khayaano dhagar khishi laaluush badeeco aan xumaan balaayo o dhan laga keenay xaqu naas la dulmiyey guryo ummadda lagu dhacay dhul kontarogta ummadda lagu baaba'shay kontaragtii buu jiidaya wuxuu leey gaaris iyo bambaasaan ka dhisahayaa mashruuc boqol milyana labaatan milyan ama shan iyo toban milyan toban milyan buu noonoo sarsaydhahayaa siddeeddankii dam xaqu nnaas mashruuci bil kadib waa burburahaya waddadii maba jirtaba lagu kala teg hadhowna wuxuu leey waan shaqaystaa xoogayga xalaal ah xoogay xalaal ah haggee xoog xalaala jooga khasaaro shayga khaaskeed oo xasaan ka dhacdo ayaa ka dembeeya arkaad ummad ka dhacdo saama ogtaa fardi inuu aakhara ku daba istaagay iyo in soomaali kugu dabafayshoy ku qabsato kee daran iska ilaaliya xaqunaaska iska ilaaliya xajkiinna u meel daya shardiga afraad waa inaadan dembi ku samaynin xajka gudihiisa sidqi iyo mutaabacaة الrasuul calayhi الsalaaة wasalaam maal xalaalood ku xajido iyo adoon idibdarro ku samaynin intaad xaajiga tahay afartaa shardi xajka laga helaa loo yaqaana hee xajun mabruur miyaad fahanteen wa canhu can abi hurata radi qaal samictu rasuul lah sal slam yaquul man xaja shardiga afraad buu nabigu hadda inoo shardiga afraad u dambeeyey buu nabigu inoo sheegaya man xaja ruuxii xajiya falam yarfud aan la imanin can tarabaqash iyo hadal ku saabsan damaaci dumar ku saabsan walam yafsuq macsiyana aan la imanin rajaca wuu soo laabto xajku ka soo noqdaa ka yowmi iyo ka yowmaba waa la akhriyaa binaa cala alfatx labaduba ka yowmi waladatu ummu sidii maalinka hoyda ay kale ninkii xaj la yimaada ikhlaas ku jiro oo mutaabacatu rasuul xambaarsan oo maal xalaal lagu xajiyey xagganna aan lagu dambaamin dhexdiisa marka lala iman ummadda aan la dulmin beenna aan la sheegin xumaanna aan la samaynin rajaca min xajihi xajkiisu wuxuu ka soo laabanaya ka yowmi waladatu ummuhu sida asagoo ah maalinkii hooyadii dhashay waa xuquuqu naaska xaqullaahi baa loo jeedaa xaqullaah baa loo jeedaa dunuubtii ilaahay aad ka gashay subxaanahu wa tacaala sakhaa'ir iyo kabaa'ir baa lagu dhaafaya laakiin xaqu naas towbu kaa wixii ilaahay ku saabsan ee dembi ee rabbi subxaanahu wa tacaala aad ka gashay ama ha ama ha yaraada xajku hadduu noqo xaj mabruur ah shardi laga helay waa lagugu dhaafaya bini aadamka dayntiisa waa laga rabaa inaad ka bixiso muttafaqun calayh wa canhu ana rasul ا sl slam qaal alcumraة ilى اlcumra cumro cumro lagu xijiyo kafaaraة lima baynahuma inta u dhaxaysa bay dhaafaan waad cumraysatay haddana cumro kalead ku xijisay labadaa cumro inta u dhaxaysay dembiga ahbaa ilahay ku dhaafaya wاlxaj اlmabruur xajka la aqbalay ama xajka ixsaan iyo wanaag lagu sameeyo xajka afarta sharde laga helay ahaana laysa lahu jazaءan buu nabigu yidhi abaalgud iyo awaab ma laha aan ka ahayn ila jann jann aan ka ahayn dembidhaafki marku lagu dembidhaafay kadib wey markii lagaa aqbalo lagu dembidhaafay kadib abaalkiisu waxaa wey inaad janno ku gasho muttafaqun calayh xajka iyo cibaadada guud ba allah naga aqbalo وcan caaشha radi الlahu tacalى canha qaalat qultu ya rasuul اllah rasuulka ilaahy waxaan ku yidhi bay tii nara اljihaada afضal اlcamali afalaa nujaahid nabi allow waxaanu aragnaa haddaan muslimiin nahay ama dumar nahay in jihaadku camaashu u fadli badan yahay maan jihaadnay tiri hooyadan nara ljihaada nara huna bmana naclamu wanactaqi waxaan ognahay oon aaminsannahay aljihaad jihaadku inuu yahay afضal اcamali camal la yimaado jihaad inuu u fadli badan yahay waa inaga xalay soo makas nabigu yidhi camal maalmaha dilxija ka khayr badan ma wala jihaadu fi sabiil اlah saxaabi jihaad way yaqaaneen meeshuu sharecada ka taagan yahay faqaala suban wuxuu yihi lakunna idinka waxaa idiin ahaaday dumarow afdal jihaadi jihaadka u fadli badan baad leedihiin dumar haddaad tihiin oo muxuu yih nabi allow xajun mabruur ay xajun mutaqabal aw xajun maqbuul xaj la dhowray la hagaajiyey shuruuddiisii la oofsaday aadaabtiisii la ilaaliyey rawaahu اlbukhaari xadiidku qisuu lahaa fii saxiix bukhaari oo dhammaystiran qultu yaa rasuul allah alaa naqzu aw nujaahid macak nabi allow maan kula duullo oon halganka kula gallo haddaan dumar nahay markaasuu nabigu wuxuu yidhi lakunna axsanu اljihaadi wa ajmaluhu jihaad midka u fiican ee u quruxsan baad leedihiin alxaju xajun mabruur caaisho waagi dambe waxay odhan jirta xadiidka markuu nabigu sidaa ku yidhi flaa adacu اlxaja bacda id samictu hada min rasul s sm saxiibuhaari caaisha markuu nabigu sidaa ku yii waxay odhan jirtay mar dambe xaj ka tegi maayo sanad walba way xaji jirtay int hooyada noolayd nasaa-i waxaa ku yimid alaa nakhruju fanujaahida macak nabi allow maan kula duullo hooyadan jihaadkay ka hadlaysa waa jihaadkii fardukifaa'iga ah ee alabiga ah ee la duulayay kii farducaynka xeryaha lisu galhaye ma ah ee adduunka maanta ka socda muslimiinta xeryaha lagu gala ayagaa la dulmaa dalkoodo dhan baa la soo qabsaday difaacu nafsi bay ku jiraan jihaad alabi oo gaalo hadda la halabsanaya adduunka kama jiro nin gurig lagu soo galo gurigiisu dhex dagaalamaya unbaa adduunka ka jira nabigu markuu alaa nakhruju fanujaahida macak ismaaciil asagu wuxuu wariyey lafdi low jahadna macak qaala laa jihaada walaakin xajun mabruur haddaad dumar tihiin jihaadku waajib idinkuma aha waa kee jihaadkan dumar waajib ku ahayn kifaaiga alabiga ah wey duulaanka laakiin haddii xeryaha laisku galo jihaadku farducayn ba inay isdifaacaan nafteeda difaacdo carruurta difaacdo dagaalanto gabadhu addoommuhu waajib ku noqon carruurta yarku ruux walba ka laga hadlayo waa kii raggu soolomaha ee awoodale ay bixayeen ee laysa caalacmo ay ka soo degtay mar haddii xerada lagugu galo waxaad qaaddo dhiil baad madaxa ku kala jebin oo turridaad la boodi oo burhkaad jabsani adabama socorayso taasi ma wax laga hadlaayo cinda axmed isagu waxaa ku yimid bukhaariba jihaadu kuna alxaju jihaadkiinu dumarow waa xajka riwaayadan dambe nara jihaada afdala waxaa lamida ah lafdiga nasaa'i فإنii lا أrىa cmلا في القرآن أفضل mن الجiهاaد hooyadin mogta qur-aanka aad bay u taqaana caaisha waxayd nab allow qur-aankan fiiriyey camal khayroo lala yimaado jihaad ka fadli badan qur-aanka laguma sheegin ba jir waa runteed akhriya idinkuba ka soo saara wakaas waxay jir hooyadeen faإنii lا أrىa cmلا في القurآن أفضل mن الجiهاad faina najid اljihaada afdal acmaal hooyadii markay sidaa u dooda nabigu wuxuu ihi hawshan raggay u taallaaye idinku xaj ogaada xaj ogaada xadiidkan marka hadda alfaadista aan idiin ururiyey waa xadiidkii hooyadan daliishan jirtay caaisho iyo ummahaat اlmu'miniin in sanad walba ay xajiyaan biduuni maxramin walaa zawj zawjkoodu waa dhinto hadda waa nabi moxamed calayh الsalaaة wasalaam ayagoon maxaarimtooda la soconin bay xajiyi jireen hooyooyinkan sagaalkoodiiba sideedoodiiba kolba intay ka noolaydba sayidinaa cumar baa mar yidhi ma u yarkaadistaanoo damc inuu ka joojiyo way la niqaashtay xadiidkan ay u sheegtay aayaddii waqarna fii buyuutikunna iyo haweeney ma safri la yimid sayidina cumar waa laga niqaashay waxay tidhi naskana ka khaasan waa cumuumaad cumuumaadka waa makhsuusa caaisho markuu arkay inay ka gar leeda waa fisaxantahay soco sidana cumar waa adiladay u deliishadaan culummadu shaaficiya khayrkood u deliishadaan iyo jumhuur ahlicilmi u deliishadaan haweenaydu hadday la socoto jamaaco iyo dad lagu kalsoon yahay way xajiyi kartaa waa inay cumraysan kartaa ayadoon maxram la soconin ninkeedana la socon waana sida hadda adduunka ka jirta gabadho erboodkaasay ka dhoofta mid kaloo nabaday ka degtaa guri iyo hotel ay kiraysatay degtaa wax dhiba ma aragta adduunkuna waa nabad waagi dumarka loo baqaayay ma aha hooyooyinkiin baa xajiyi jiray biijmaaci saxaabatu ay ku waafaqeen sayidina cumar cumaan cali ay ku waafaqeen iyo mucaawiyaba xajiyi jiray biduuni maxramin walaa zawj macayd ayaga ka fiican baa jirta waa adilada kutusaysa weeye axaadiidta diidaysa safarka biduuni maxramin inuu ku qaydan yahay safarule safarka khawfka safarka loo cabsanayo safarka khatartale ee dumarku ay halista gelayaan baylah iyo dayacaad badan ay ka imanayso la boobayo la dhacayo cirdigooda sharabtu lagu xadgudbayo hadday nabadu jirto culays ma lah an ana rasu sl hooyadan waxaa laga wariyey ana rasu qaal maa min ywm maalin ma jiro akara ka badan min an yuti allahu rabbi inuu xoreeyo fiihi fi اlyowm cabdan adoon addoomihiisa kamida min anaari naar uu ka xoreeyo min ywmi carafa maalinka carafa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xorayn badan naar layska xorayn maalinka carafa ma jirto qayb dambuu lahaa takmilo ah maalinkaa carafo ilaahay subxaanahu malaa'igtu ugu faanaa xodhe eego addoommahayga carafo taaga ee banka taaga maxay soo dooreen maxay guryahooda uga soo safreen maxay dal dheer usoo oga yimaadeen waxaanoo milic iyo sadaada ah maxay u taagan yihiin inaan u dembi dhaafo maqhraatikada waa u dembi dhaafay yowmu carafa maalin culus weeye yowmu carafa waa maalmaha adduunka maalinka u fad badan cala aliطlaaq maalmaha sanadka sida raajixa ah maalmaha usbuucana waxaa u fad badan maalin jumco maalmaha sanadkana maalin carafa u fadli badan hadday isku beegmaanna lamaba helo wey isku aadaan samnan wa casal maa min ywmi maalin ma jiro min an yuctiqa allah fiihi cabda min annaar inuu ilaahay addoon naar ka xoreeyo min ywmi carafa maalinka caraf muslim waa maalinku ugu dulaysan yahay shayaan iyo ibliis baa nabigu alayh isalaatu markuu arko ummadday carakawaaga malaayiinta ah ee carafo ee rabbi u dembi dhaafay wuu miraaday wuu borooranaya wuu ka xumaanaya wuu foorjoobayaa marka naftaa ka baxaysa isagoo daliil ah oo dulaysan oy geeri iyo balaayo oo dhan ku idashahay buu dhaqaaqaya galabka asaga ilaahay naartaa naga xoreeyo iyo xumaanoo dhanba wa can bni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma anabi qaal cumratun fii ramadaana ramadaanoo la cumraysto tacdil waxay u dhigantaa xagga ajirka xajatan xaj bay u aw xajatan maci amaanoo lale xajay u dhigantaa xagga awaabkaa looga jeedaa xagga xukumka ma cumro aad cumraysata ramadaan gudihii xajkii lagugu lahaa kaa maayo kaa mayso xajkii nadarkaa ama qadaha ama farducaynkia lagugu lahaa cumro aad cumraysatay ramadaan dhexdii ku dhici maayo ee waxaa laga hadlaya waa hawaabka ajirka laga hadlaya cumratun fii ramadaana tacdil waxay u dhigantaa xagga hawaabka iyo ajirka xajatan maci anoo layla xajiyey muttafaqun calayh cumrada ramadaanna waa in markaasi la oo sanad walba haddaad awoodi karto aad cumraysato way fiicanta weliba ramadaan aad ku beegto oo haddii markaas aysan jirin cumradaa sunnadaa ah iyo xajkaa sunnadaa ah, meel kaleoo ka khayr badan aysan jirin wey hadda ka horna soo hadlay masaakiinta abaaruhu dhammaynayaan ee cuduradu ee macaluushu ay dilootay ee meel walba in wax la siiyaa ka khayr badan xajka lagu ceshanaya cumrada lagu cajay biijmaaci lmuslimiin maaha masale khilaafiya sanad walba xajkii la tagay qolya waxay kudhi wadaadu xaj baan kaa bixinayna war intaan ku xajin ana aqaana meel iga fadma ii dhiiba may anugu xaj inaan ku geynaan rabnaa cumrada diyaar wey waa diyaar ma tahay haa iyadu ii caddee ana aqaana meeshaan ku cumraysani ma ogolo soomaaliya hadda baashu cumar cumro ma ahayn hawlo kalead ka wadateen naga daaye toban xaj baan sidaa ku waayey cidaasi waa xaqiiqa kaftan ma ahaata kaftankaygima waa dhab toban sano lasoo dhaafay xaj iyo cumro baa dad badanoo muslimiin iisoo bandhigaan waxaan ku dhaha kaashkii ii dhiiba anaa aqaana meel ka khayr badane bal waan kugu soo noqon doonnaa xaggaa laga siibanaya waa dhoweed niman saaxiibadoo cumraysta waxaa dhh cumrayin waxba kama jiraan xilli abaar xun ay socoto dagaal baan baan dhex maray wayna fadhiyaan المهم waxaa weeye haddaan meeshii khatar fiicna lagu bixinaynin oon masaakiintii la siinaynay iyo meelihii ka fadli badnaa xaj iyo cumradu yaan la yaraysanin sayidina axmed xambal baa la yidhi qolyahan boqoradii reer bani cabaas iyo ma aragta meesha xoolihii bay ku ciyaaraan dahab kitaabtii masaaxifta qur-aanka galkoodii iyo jildigooda ka wuxuu idhi meesha ugu fiican inay lacag ku khasaariyaan oy xoole ku beytimaaliyaan waa kitaabka sharaftiisii faraha ka qaadaba haddaan dhaha dahabka kitaabka ka daaya khamray ku cabaayaan bur intii lacag tahayd islaan siin mahayaan ku jihaadi mahayaan meel fiican geyn mahayaan hadday kaga soo ururto oy kaga dhanto batarigu kaga damay in kitaabka la xarxardho iskaga daaya weli kitaabka ha xurmeeyeene khayrkii wanaaggi oo dhan ba waxaa kaga soo hadhay oo batarigu kaga damay ninka asaga cumro lagu orto war masaakiinta dhammaanaysa waxsii ka keri kuwan abaartu baabiiso ku bixi ka keri magac buu rabaa hebel baa cumraystay wadaad hebelna cumro ka bixiyey maqaamu ibraahim buu ag fadhiyey magacaasuu raadinhaya nima meel bay baashu batarigu nima batarigu kaga dama shaydaanku kaga damiyaa ibliis baa kaaga daminaye in badan baan kala soo hadlay shaydaanku markuu wax kale kugu kari waayo toddoba waddo dadku u maraaye u dambaysa waxaa weeye camal wanaagsan oo laga khayr badan yahay ayuu kugu mashquulinaya waa camal fiican waa khayr laakiin waa laga khayr badan yahay kaasuu kaa dhaadhicinaya wax ka fiican ma jiro halkaa ku gaartay ba kuleeh suu kaaga dalfiyo indhahana kaaga qabto camalka camalka ka khayr badnaa waa xariif ninkood kumaankun buu soo jiraaye waa egesbaad wax walba sida dadka loo loo mijaxabiib yaqaanaa وcanhu أna امrأaة haweenoo min khacam gabadhii reer khacam qaalad waxay tidhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow ina fariidaة الlah ilaahay faradkiisii waajibkiisii calىa cibaadi addoomihiisa uu ku lahaa fi اlxaji xajka ku saabsanayd adrakad waxay qabatay haleeshay abii shaykhan kabiira aabbahay oo nin weynoo waayeel ah gabadha hadalkaasay u dhigto quruxdiis waa faqiihad wey waxay ti nabi allow faradkii xajkaha ilaahay addoommaha uu saaray aabbahay buu hayaa oo waayeel ah idan hadduuba qabtay see uunsu xajiyi karin waxay tihi laa yahbutu aabbahay kuma sugnaanayo cala araaxilati gaadiidka ma qaban karay tir asaguna awoodu ku lugaya malaa ma qaban karo laakiin xajka muxuu ku awoodaa maal buu ku awooda dhaqaaluu leeyahay xooluu leeyahay asagu hadduusan xajiyi karin cid ka xajiduu maal yuu fangarayn karaa afa axuju canhu nabi allow ma ka xajiyi niyaabatan canhu bay jir nabi allow anuu ma ka xajiyaa qaala nabu nacam muttafaqun calayh haa waad ka xajiyi kartaa waa biri iyo baarnimo samayn iyo waalid wanaag la taro loo ixsaanfalo loo naxariisto wajib xaqana laga guto wey adilada loo deliishado weeye ninku inuu haweeney ka xajiyi karo haweenay ay nin xajiyi karto ruuxa kaa xajinaya eed lacagta siinayso qasab maa inaad isku jinsi tihiin dumar waa kala xajiyi karaan ragna waa kala xajiyi karaan iswaydaarna waa kala xajiyi karaan haweeney baa kaa xajiyi karta ama qaraabaha noqoto ama aduu xoolo la baxe ninbaa haweeney ka xajiyi karaa gabadhu hadda waa dadig yay ka xajinaysaa aabbaheed adilada ay culmmadu u daliishadeen waana sax wacan laqiid ibnu caamir waxaa kaloo ku jira xajku inuu niyaabo galo ruuxii awoodi waaye xoolan haya in uu markaasi xoolaha ka xajiyo xataa haddii xoolihii asagu loo daayo adugu aad xil qaaddo ta anaan xoolaha la bixin kaana xajinna waa ka dhacaya waa sax laakiin waxaa shardi ah ruuxaasi hadda kaa xajinaya waa inuu xajka ilaahay asagu gutay xajki ilaah isagu inuu gutay adoon cumradii waajibkeed la imanin cumro sunnaa kaa asixi mayso xajkii faradka adoon la imanin xaj sunnaa kaa asixi maayo waa inaad labada camalee waajibka marka hore hormariso wa can laqiid bnu caamir laqiid bnu sabri saxaabi la odhan jira weeye annahu ata nabi nabigu inuu tegey buu sheegay sal slam faqaala wuxuu yihi saxaabigaas ina abii shaykhun kabiir nabi allow aabbahi waa waayee waa nin weynoo waa yeela laa yastaiicu اlxaja ay binafsihi wey asaga naftii inuu u xajiyo ma awoodo walcumrata inuu cumraystana ma awoodo wala dacna guuridda iyo gaadiidkana ma xamili karo dacnigu waa guuridda in la guuro oo la daqdasho oo la rarto ila meel baa la degi waa laga guuri safarkana ma geli karo qaala nabig wuxuu uhi xuja can abiika wactamir aabbaha ka xaji kana cumrayso xuja can abiika wactamir rawa abu daud watirmidi qaala xadiiun xasanun صaxiix cumradu ma sunna mise waa waajib baa laysku hayaa sida raajixana waa inay waajib tahay sanadkii inay mar waajibta sida xajko kale wey laakiin wadaadda waa sunno odhanaya وعن السائب بن يزيد الكندي رضي الله تعالى عنه قال xuja bi waxaa ila xajiyey xuja bi waa laila xajiyey cafwan maca rasuulilah rasuulka ilaahay baa laila xaji siiyey anoo yarbaa aabbahay rasuulka i raacsho ila xaji siiyey buu riwaayada tirmidi baa caddaysay xaja bi abi xaja bi abi hadda xuja bi baa idiin qoran idiin dhiganoo riwaayada bukhaari ah ama riwaayada tirmidi xaja bi abi wey aabbahay baa ixaji siiye oo rasuulka ila raacay fii xajaة اlwada xajkii sagootigii sanadkii tobnaad hijrada ahaa wa ana ibnu sabci siniin anoo toddoba jir ah, ah yuu aabbahay xajisiiyo qaadeen rasuulkan iraaciyey rawahu اlbukhaari toddoba jir hadduu mumayiz yahayna xajku wuxuu uga asaxayaa istiqlaalan oo islaam iyo tamiisun baa loo shardiyaa hadduusan mumayiz ahaynna waa xajkii tabcan u ansixi jire waalidkuna kaa gudanaya acmaasha kula imanayay ee islaamka mujaradka loo shardinayay idan caruurta yararko lala ajiyo iyagoo la xajisiiyo toddoba jir ka yar mid dharabta lawo iyo kulli waa asaxahaya laakiin xajki islaamka kaaga gudi maayo waa xaj sunno ahaan kaaga dhacaayo oo ajir badan laguu qorayo hadhow markaad qaan gaadho xajkii waajibka baad la imanaysaa adoo addoon haddaad xajido kadibna aad xorowdo markaad xorowdo xajkii faradkaabaa lagaa rabaa waa xaj kaa asaxaya laakiin faradkii aan kaa ridaynin وعن بن cabاasi رضي الله تعالى عنهma أن النبي صل ل سلم لقya rakبا بالrawxا أن nbigu wuxuu la kulmay rakban kolonyuu la kulmay dad muslimiinoo musaafiriin ah oo beydka ilah u socdo badan birawxaa'i meesha la yidhaahdo waa goob magaceed xagga midina u dhow afartan mayl meelahaasay u jirtaabaa la sheega faqaala suban wuxuu ihi man ilqowm kolonyadu waayo waa kuwa maa tihiin yaa tihiin qaaluu waxay dhaheen almuslimuun muslimiin baan nahay mushrikiin ma nihiine idan nabigu waa garta oo war wanaagsan qaaluu waxay dhahen iyaguna markaa man anta ma garanhayo dad muslimiinoo remiyo waddamo kale ka yimi xajkana u socdo laakiin muslimiina nabigan aan weli arag waxay dhaheen man anta adu kumaa tahay ila waadna toyatay annagana aan ku toyanne qaal nabi wuxuu yidhi rasuulu ullah rasuulka ilaahay baan nahay farafacat imraatu sabiya riwaayada nasaai sunanka waxay ahayd haweeney baa argagaxday waa isku naxday nabi rasuulka ilaahi baaba idin hortaaganoo idin waraysanhaya way qarqadhay gabadhi kadibna waxay xusuusatay ilmaha yarkay waday xajma ka asixi mise maya ku baltamaysa nafta haysay way soo dhufatay nabi allow kan yarkan wadaa xajma ka asaxaaya farafacat imraatun haweeney baa kor u alhaada xajun kan xaj nabi allo ma ka asaxaaya xaj ma u jiraa haddaan ka xajiyo wuxuu la iman karaan anugu aan marmariyo wixii kalan aan oola imaado ila caruur yar baa inta tunka lasoo saara lala dawaafaa sacyigaa la mari talbiyadaad u sheegi carabka u marin way qabanayaan hawshaa samee baad dhihi ayib qaala haddii kalena adaa intoo dhan la imanaya qaala wuxuu nacam haa xaj waa ka asaxayaa walaki ajrun aduguna ajr baad ka helaysa ilmaha yarka cibaadada keentay eed ku tarbiyaynayso eed khayrka barayso ajri baad ka helaysa rawaahu muslim وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رجل عفوا على رحل أن رسولك الله حج وحuu ku xajiyey calىa raxlin gaadiid neef geel ah wa kaanad raaxiladuna waxay ahayd zaamilatahu midda raashinka u wada raaxilo iyo zaamila kala jira cinda alcarab zaamiladu waa neefka sahayda aad ku raranayso isagu ma gaadiidsanaysa dameerka iyo baqalka iyo ama riti kaloo hal aad wadatood raashinka ku saaran baadkii biyaha ku saara neefka aad gaadiidsan ba marka aad ku xidhiidhan ama waad ama iyadaaba ka horaynaysa dhib ma laha neefkaasaa zaamilo la yidhaahdaa neefka sahayda kuu sida biyo baad iyo alaabtay dharka kuu wadaa zaamele la yidhaahdaa raaxiladuna midaad gaadiidsantahay rakuubka ku eed nabigu hal uu watay ayuu saayidina saartay weeye gaadiidna u ahayd laba neef hal neef buu watay wey xaggana raaxila u ahaa zaamilana u ahaa ana rasul lah sal slam xaja wuxuu ku xajiyey calaa raxlin heeriyuu ku xajiyey iyo waxaan loo jeedaa calaa raaxilatin gaadiid wakaanat raacilu qudhigooduna waxay ahayd zaamilatahu midda u sida sahayda iyo biyihii baadka u sida rawahu bukhaari sahaduna adda hoos baad marsono meelaha dhinacyada neefka lagaga xidhi aduguna kor baad ka fuulaysa idan xajka noocaasi iska tabaryar een culays lahayna neef dhanna sahaydii ka oo dhanna aad rukuubsanaysu nabigu ku xajiyo wey idinkoo diyaarada iyo baabuur waaweyn iyo howlahaasaad la imanaysa waagii dambe xoolo intay bateen boqoradu kibreen yo wuxuu arkay ibni cumar wuxuu arkay xajaaj oo soo xajiyey iyo ciidanka la socda oo waxa faras socda waxa neef socda kibirka wuxuu kuwan xujaaj ma ahee talow xaaji ma doona mar dambu wuxuu ka arkay wadaad remiyi ah oo qaalin aad moodo in lagu gabraaranhaya wata dusha ka saaran biyihiisii baadkiisa u saaran yahay oo saa markaasu kana xaaje waa ka xaaji ninkanaa soo xajiyey buuri sadaado iyo rafaad iyo addoonnimo ninkanay ka muuqataa buuri nimanka soo maaha waa niman dalxiis ah kuwan waa dalxiis buuri waxooda xaj maaha ya hada tareen baa jira tareen baa jira miyaa tiri marka dhib buu keenay miyaa tareenka waxba buu sahlay khayr ha la xajiyo ila xoolaha bixin maysaane xajka la aada وعن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال kaanad ukaadu ukaadu waa suuq suuq gabaya ahaa wey suuq gabayo ukaad iyo wamajina majanana loo badan yahay jiinka in la kordhabaa loo badan yahay xaafidka jamaaca kasriya kaanad ukaadu suuqa cukaad la yidhaahdo iyo wamajanatu meesha majano la yidhaahdo iyo wadulmajaaz aswaaqan suuq bay ahayn fi ljaahiliya intuba makay ku wareegsan yihiin saddexdan suuqa waaweynba waa maka duleedkeeda mid carafa u dhow mid eh, dhanka kale mina ka jira mid xagga najdi marka loo dhaqaaqa suuq ku wareegsan maka dusheeday ahaayeen oon ka dheeraynba midka ugu badan baa maalin socod u jiray waa maka hareerada duleelkeeda kulligoodba suuq gabayayna ahaayeen suuqa gabayo ama usbuucii baa laiskugu yimaadaa mar ama bilow ama waa gabayada mataqaanaa suuqan caadiga furan gabaya lama yidhaahdo meela waxaa jira isbuucii hal maalin badeecad laiskugu keeno laiskugu yimaado kadibna lagu kala dareero galabkii ama dhowr iyo toban beri baa la joogaa ama labaatan ama bil baa la jooga waa lagu kala dareeraya nairobi way ka jirtaa meelo noocaasaa ka jira mataqaanaan suuq talaadada besa la jira tagaa ku yaalla bakland talaadii arbaca mi ahay mise talaadii jamci ahay kan qudaarta jamcaha la tagaa ee bakland ku yaalla karyako xaggeeda mid baa ku yaalla kikomba mid baa ku yaalla suuqa noocaasa somalida waxay u yaqaanaan ya gabayaa laydhaha gabayo af soomaaliga barta maxaa tiri ah, cabdullaahi gobollada suuq xoola bisaa ka jira show suuq kaleba ka jira almiyama xoolaha lagu iibiya ama badeeco kale suuqa sanadka mar la iskugu yimaado ama bishii mar laiskugu yimaado ama usbuucii laiskugu yimaado kadibna lagu kala tagaa la gabayado xukaad iyo majanno iyo dulmajaasna sidaasay ahaayeen suuqa ugu badan ee la joogana xukaad baa labaatan iyo kow baa la joogi jiray kuwa kale toban beri toddoba beri baa la joogi jiray caraboo dhan baa iskugu imansa xukaad kadib marka badacaa la kala maalmaha waa laisu faantami jiray waa laisu gebyi jiray nebi maxamed iyo asxaabtuna way ka faa'idaysan jireen ma la gaahay suuqa xukaad xilligood haa dakhruuj fii sabiillah ku bixi jireen nabigu cukaad buu tegey oo ka tabliiqeeyey calayhi salaatu wasalaam dilmajaas buu tego ka tabliiqayn jiray wuxuu tegi jiray majanna jaaniskaasuu gaadi jiray tabliiqayn waad fahanteen waxaan ka wado aad iyo aad suuq bay ahaayeen fi ljaahiliyati islaamka ka horreeyey bacd alislaamna waa ahaayeen waa dambo sane kadib ayay burbureen suuqadaas waxaa u horreeye oo burburay suuqa dulmajaaj la yidhahdo majannaa ku xigay waagi dambe cukaad baa baaba'ay laba boqol lixdan iyo sagaalka markay ayd jirto soo dhowaada qarniga saddexaad buu dhammaysan gaadhay sidii loo tegi jiray waagii jaahiliyada waagii islaamka loo tegi jiray laiskugu imaan jiray nin walba badeecada qiimaha badan baa meesha la keenaa laga faa'iidaysta badeeca raqiisa oo taya leh baa la nimanna waxay u iman jireen bal dad ay waayeen inay meesha ka helaan qolyana gaba iyo tiriya inay meesha ku qooriyaan oo ku sii daayaan bay u tegi jireen fantan baa loo tegi jiray qabiil walbana waxay keensan jireen badeecada u wanaagsanay hayaan iyo nin afqabeenoo hadlo ku hadla reerka afkiisa iyo gabayaa difaaca waa meeshii u horreysay xasanimta gabaygiisa ku tijaabiyey ninkii dubyaan la odhan jiray ayb <clears throat> fata'aamuu saxaabadii muslimiintii fata'aamuu way ka dembi baqeen fata'aamuu way culaysteen culays bay dareemeen waxay dhaheen meeshu aswaaqdaani jaahiliyadii baad yaa tegi jirteen ood ka ganacsan jirteen haddana idinkoo muslimiina miyaad ka ganacsan kartaan iyadoo weliba xilli xaj la joogo fata'aamuu way ka dembi baqeen an yatajiruu inay ku ganacsadaan fi lmawaasimi xiliyaha xajkii cumrada jamcu mawsimin min asima laakiin waa calaamadii astaan xilli la beegsado iyo xilli laisku yimaadu ahaa oo marka madal iyo miicaad ah fataaamuu ay taxaraju ay khaafuu min alimi baa laga wada dembi bay ka cabsa inuu ka soo gaadho an yatajiruu fi litijaari fi lmawaasib xilyaha xajka iyo cumrada inay ku ganacsadaan xukaad iyo eh, eh, majanno iyo eh, dulmajaaz laba sabab bay uga baeen o goobahaani goobo xilligii mushrikiinta ay ahaayeen ay ku ganacsan jireen bay ahaayeen labo xiliyihii xajkay ku soo beegmeen suuqu gabayadi kusoo beegmeen adoo marka salaad ku jira ama masaajid dhex fadhiya ganacsi waa xun yahay waa laga fiican yahay ma quruxsano haddii cibaadada ku jirtaan muxrimiin baad tihiin cumraad soo xidhateen xaj soo xidhateen haddana suuq iyo adduunyiya hawlaha raadiya meel jaahiliye ay ku eh, ganacsan jirtana ka raadsa xoogow saxaabadu dembi bay ka cabsadeen fanazalad waxaa soo degtay ilah baa laysa calaykum junaaxun dushiinna dembi ma an tabtau fi an tabtaquu inaad dalabtaan oo doontaan oo fadlan min rabbikum maal aggiinagga rabbigiin ka ahaaday irsaaqad inaad iyo calaf raadsataan xilligii xajka meelihii jahli ku ganacsan jirtay wax dhiba ma laha ee un iska hubsada waxaad ka ganacsanaysaa ma xalaalba mise maaha intaa un iska hubsada an tabtaquu fadlan min rabbikum fadli dheeraad iyo deeq rabbi xaggiisa ka ahaata inaad raadsataan xilliga xajka culays ma laha lagu yidhi fii mawaasim alxaji xajka xilliyadiisa rawahu albukhaari wallah subxana wa tacala